alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala اllah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii toddobaad ee ka mida ah kitaabkii alcaqiidaة اlwaasitiya oo iska lahaa sheekh maxamed axmed ibn cabdixaliim ibn cabdisalaam ibn teymiya raximah اllahu tacaala waxaa xalay noo soo dembeeyey sifatu اlkalaam inaynu ka soo hadalay sifa xaqiiqa ah oo ilaahay sifaadkiisa ka a subxaanah inay tahay ahlu sunnuhuna isku waafaqsan yihiin tilmaan ilaahay uu leeyahay inay tahay sifatu lkalaam ayib waxaynu sheegnay musanifku raxmatullaahi calayhi sifadaas ayada ah inuu u sheegay labaatan aayadood iyo laba xadiid aayadihii ugu dambeeyey marka waxaan isweydiinay meeshay calaaqada iyo xiriirka kala leeyihiin sifatulkalaam xaggee weeye idinkaa taa marka caaw la idinka suuhayeyo laydinku ogaa ma ka jawaabaysaan mase haddana habeen danbaa dib laydinku dhiga soo saa iskumayna awyaa xalayta inaad ka soo shaqaysaan inna haada alqur'aana لو haddii low ana hada qur'aan low anzalnaa hada lqur'aana calaa jabali lara'aytahu khaashican mutasadican waidaa badalnaa aayatan wahada kitaabuna anzalnaahu mubaarakun iyo sifatulkalaam maxay tahay calaqada ka dhaxaysa yaa ka jawaabaya mise la iskuma wadayinba horta yaa wax inta u dhaqaaqay soo baaray wakti ku bixiya waleedi yaa maxaas wax ka yeelaya ma bas ana cawa ka socona habeen dambaa laydinka sugahay ma soo baartay mise waa raganima cuskanaysa ya ya ma xuma marka ma ma kula tahay mise waa b b c aan ka maqli jiray barnaamij la yihahdo waxay la tahay marka ma tii oo kaleetaa mise waa yaa aha intaa keliya guma filla ma xuma fahamkaagu aad buu u fiican yahay laakiin waxaan rabaa inaad soo baartaan makaatibta gashaan baxi ku soo samaysaan rag waaweyn oo odayaal hatiinoo ardaah waxbaranahaye hal habeena keliya haddii la idiin diray hal habeeno basaa laydin dira moogta intii hore tana iskala jaxartamahaye halahan inaga caawiya haddaad idhaso inaad ku filaataan maaha ya ya hmm. ah, aslaydinka yeeli maayo ah, waxaas ma la yeelaayo marka caawa ma akhrina waa ka soconaya habeen dambe laakiin muroodi muroodi ma shaqaynayso haddaad habeen dambe keeni weydaan ana darsi habeen dambe akrin maaha marka darsiga habeen dambe inuu idiin akhrisamo wuxuu ka xiran tahay inaad aayadahan usoo saartaan waj sax ah sifatulkalaam xaggee bay calaaqa kala leeyihiin culummada kitaabka sharaxday xataa u noqda kitaabka shuruux aad u tiro badan buu leey rag badan culummaha sharxay marka shuruuxdiisa u noqda soo fiiriya ayib iyo wa qowluhu wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira cala alaraa'iki yanduruun liladiina axsanu lxusnaa waziyaada waqowluhu lahumaa yashaauuna yashaauna waladayna maiid lahumaa yashaauuna fiiha waladayna masiid musanifku sifadaani waa sifadii sagaal iyo labaatanaad wuxuuna kaga hadlayaa sifatu ru'ya aragtida ilaahay la arki doono aakharo adduunkan ilaahay lagu arki maayo laa tudrikuhu labsaar iyo xadiidkii nebigeennu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam inakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu rabbigiin ma arkaysaan ilaa aada ka geeriyootaan marka waxaa laga hadlayaa waxaa weeye mu'miniintu inay ilaahay arkayaan qiyaamada inay ilaahay arkayaan sifadaas ayada ah ayuu musanifku meeshaan kaga warramayaa wuxuu musanifku halkan ku sheegay afar aayadood oo u deliishaday sifatu ru'ya ilaahay inuu wax arko hore baan usoo mara soo ma xaysataan asmacu wa araa iyo samiican basiiran iyo waxa weeye waa soo qaadana hadda laakiin wuxuu ka hadlayaa asaga in la arkaya qiyaamada iyo aakharo ayib taasi waa qodob qodobka labaad wuxuu sheegay baynu nidhi afar aayadood xadiidna wuu keeni doonaa musanifku raxmatullaahi calayh xadiidna wuu keeni doonaa arrinkan ku saabsan mu'miniintu inay qiyaamada arkayaan waa arin mujmacun calayhi ah oo salafu saalixa isku waafaqsan yihiin wayo wax khilaafu isa ka taagnayn ilaahay in la arkayo dawaa'ifta muslimiintu u nisba sheegata oo muslimiinta ah waa ku kala aragti duwan yihiin waxyaalaha aragtidooda marka loo fiiriyana saddex asal bay u noqonayaan qolyo ka midii waxay leeyihiin ilaahay waa la arkayaa indhahaana lagu arkayaa dadku caadi bay u arkayaa waana madhabka ahlusunna waljamaaca ay qabaan si xaqiiqahoo dhab a ilaahay loo arkaya aragti kuma koobi kartid oo laa tudriku absaar waay ixaado kuma samayn kartid laakiin ilahay waad arkaysaa qiyaamada qof ahlujannaho mumin haddaad tahay waad arkaysaa madhabka ahlusunna waa madhabkaas wax khilaafana maayo keliya culummadu waxay isku khilaaf adduunkana ilaahay lagu arki maayo keliya waxaa khilaaf ka taagan yahay nebi moxamed habeenkii la dheelmay sala allahu calayhi wasalama ilaahay ma arkay mise muusan arkin taasi culummada salafkii eh, ahlu sunnuhu isku khilaafsan yihiin marka waa qayb ka mid a nebigu ilaahay buu arkay iyo muusan arkin ayb qolyaha labaad waxaa weeye qolyale ilaahay aakhara ma lagu arkayo jahmiyada asal oo ah iyo muctasilada iyo maba la arkayaba ilaahay adduunkana lagu arki maayo aakharana ma lagu arkayo waxyaalahay daliishadaan waxaa ka mid a nebiyullaahi muuse markuu yidhi ilaahayow iskay tus eh, ilaahu ku arko ilaahay wuxuu yidhi lan taraani walaakin indur soo lan taraani lantaana waxay faa'iidaynaysaa baydhahan ta'biid weligaa ee arki mayse hadduusan ku arag aakharana lantaana utaa la yidhahdeen weliga arki maayo marka ta'biid bay faa'iidaynaysaa baydhahan warkaasi war jira marka maaha lantu inay ta'biidka saa u faa'iidaynayso war saxa ma ah marka jahmiyadaa asalu ah hawshaasi way diideen waxayna yidhaahdeen ilaahay ma la arkayo culammada muslimiinta oo mutakalimiinta u badan qaybo ka mid a ah waxay leeyihiin ilaahay waa la arkayaa oo dee ahlu sunnihii saxdaabay ah saa ku waafaqsan yihiin laakiin waxay leeyihiin wax jihaaha laga arkaya male kor laga arki maayo dhinacyada laga arki maayo la fiirin maayo taasay diidan yihiin laakiin ilaahay in la arkayo waa ahlu sunnahii waafaqsan yihiin ahlu sunnihii salafkay saa ku waafaqsan yihiin marka madhabka ugu saxsanna waa madhabka ahlu sunna waljamaaca ay mareen oo ilaahay in la arkayo makhluuqiisana uu ka sarreeyo sifadan ku saabsan ru'yada iyo maciyada iyo waxa weeyaan nusuulka iyo istiwaha kulligood waxay calaaqo la leeyihiin hoos tagaan sifatu sifatulculuwi ilaahay sarrayntiisa markii la yidhahda ilaahay baa sarreeyo oo culuwiga ilaahay la sugo soo degitaan ilaahay marka laga hadlo ama ilaahay oo makhluuqiisa wahuwa macakum la leeyahay laga hadlayo maca almuttaqiin iyo maca almuxsiniin iyo maca asaabiriin ama laga hadlo ilaahay oo la arkayo baa qayb badan oo muslimiintii ka mid ihi jirta culimmadu ay yidhaahdaan qaacidadaasna waa muhima xifdiya kullu mucailin mushabbih qof kastoo mucail ah mucailku waa qofka tilmaamaha ilaahay diida ilaahay waxaas ma la yidhaahda kullu mucailin mushabbihun qof kasta oo mucail oo ilaahay tilmaamihiisa diida waa mushabbih ilaahay makhluuqiisa u ekaysiiya marka hore waxaa ku dhacaya tashbiih wuxuu leeyahy haddaad tiraahdid ilaahay baa wax maqla ilaahay baa wax arka ilaahay baa nool isla markaba wuxuu suuraysanayaa tii bani aadamka godkaas uu asagu isku riday su uga baxo muxuu ku khasban yahay marka inuu inkiro ilahay waxma maqla yidhaahdo wax ma arko makhluuqiisa kama sarreeyo kuma dhex jiro kama dhex baxsana howlahaas isku qoofalanaya marka marka horeta qalbigaa tashbiih kaga dhacay ilahay makhluuqiisan u ekaysiiyo kabacdina waxaa ka dhashay inuu diida sifadii oo gaashaanka u daruuro marka kullu mucadilin mid kastoo diida sifaadka ilaahay asmaadiisa mushabbihun mid ilaahay makhluuqiisa u ekaysiiyo weeyaano markii horea xanuunkaa tashbiihu ku dhacay kabacdina wuxuu keenay ka dhashay inuu diida sifadii sifadii inuu diido marka sifaadka asal marka culuwigaas waa masale marka furuuc badan yeelanaysa ilaa wuxuu yidhi wujuuhun wajiyaal yowma-idin maalinkaas naadiratun mid ifaysa weeye oo nuuraysa ilaa rabbihaa rabbigiisa rabbigeeda xaggeedana naadiratun mid eegaysa weeyaan laba waxyaalood baa meeshaan ku qoran aayaddan labadan aayad waa naadira waa ifaysaayoo xagga daahirka iyo muuqaalka waxaa ka muuqda nadra iftiin iyo bardhaldhalaal iyo birbir baa ka muuqda waxa ay wejiyaashaasu maalinkaas la dhalaalayaan waa waxa caawa halkaa lagu samaynaya waxa la midka muslimiintu salaadda ay tukanayaan iyo masaajidda ay akhrinayaan masaajidda ay dhisayaan iyo masaajidda ay dhex fadhiyaan iyo qur-aanka ay akhrisanayaan iyo istikfaarta iyo dikriga ilaahay iyo waxaan adiga aad samaynayso aad is leedahay lagaba yaabo inaysan aadba kuula qiimo badnayn baa maalinka qiyaame haddii ilaahay uu kuu aqbalo waxay isu bedelayaan naadira inuu wejigaagu ku ifo wyoma tabyudu wujuuh laguu sheegahayo waxa weji walba ifaya waa maxay camalka maanta halkaan lagu sameeyo masaajidda iyo khayrka iyo arlada dusheeda lagu sameeyo marka jamiil daahira loo yaqaanaa marka muuqaalkeedaa guud waa ifaysaa ilaa rabbihaa naadiratun rabbigeed bay eegaysaa ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggiisa ayay naadiratun mid eegaysa ay tahay marka meesha maxaa ka soo baxay inay wejiyaashaasu ilaahay fiirinayaan oo ay arkayaan waana wajka ugu cadaan badan ilaa nadre haddii mar ilaa lagu gudbiyo qur saas u isticmaala saasaa layaqaana asl ah ilaa rabbiha naadira aslan waa saas calal araa'iki sariira dushood ayay yanduruuna ahlu jannuhu ilaahay ka fiirinayaan muminiinta ahlu jannaha adee marar badan baad waxaad aragtay qur-aanka idule mutakiin calal araa'iki soo mid arag sariira bay joogaan isaga raaxaysanayaan ayagoo jannadii joogo sariiraha dushooda ku raaxaysanaya bay waxay samaynayaan eegmo ilaahay ay fiirinayaan culammada qaar ka mid ah waxay leeyiin calal araa'iki yanduruuna calal araa'iki sariira dushood bay ku sugan yihiin yanduruuna waxay eegayaan ahlunaarkii dhibka haystay eegayaan oo ku raaxaysanayaan marka aayaddaanu sifaadba ma qusaysee bilaashbuu sheekhu meesha uu qortay rag baa halkaa maray laakiin suuraddan aayaadkan hortooda waxaa lagu soo sheekalla innahum can rabbihim yowmaidin maxjuubuun qolyaha gaaladaha laga soo warramayay waxaana lasoo sheegay maalinka qiyaame ilaahay aragtidiisa in laga awdayo aysan arkaynin qolyaha gaalada ah mar haddii la yidhi kuwaas ilaahay arki maayaan gaaladii kuwaan mu'miniinta mu'miniintahay ayagoo raaxaysanayoo sariiro dushood ku sugan calal araa'iki yanduruun bay ilaahay eegayaan ilahay bay fiirinayaan waa qayb marka ilaahay uu abaalkooda ka dhigay inuu istuso liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga la yimid oo iimaanka la yimid oo wanaagga sameeyey alxusnaa tii wanaagga badnayd baa u sugnaatay oo waa maxay waa aljanna alxusnaa waa aljanna kuwii axsanuu wanaagga sameeyey oo iimaanka la yimid oo daacada la yimid oo macaasida ka fogaaday waxay leeyihiin liladiina waa khabar muqadama ah, liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey alxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada ahayd iyo wa ziyaadatun ziyaado ayaa u sugnaatay ziyaadadu maxay tahay nabigeenaa fasiray sala allahu calayh wasalam waa aragtida ilaahay ay arkayaan jannaday gelayaan ziyaadu ilaahay ugu darayaa camalkii jannada ay ku galeen waa maxay inay ilaahay arkaan ilaahay baa isu faydaya o istusaya ilaahay ayaa isu oo istusaya ayib taasina marka waa masalo kaleeto musanifku u daliishaday meeshu waa maxay wajhu daliilku wa ziyaada ziyaada waa maxay nebigaa fasiray oo nadarada ilaahay la eegayo ayuu ku fasiray iyo wa qowluhu hadalkiisa lahum ahlu janno waxaa u maa wax allaala wixii yashaauuna ay doonaan fiihaa jannada dhexdeeda wax allaala waxay doonaan bay jannada dhexdeeda ka helayaan bal adig meesha u fiirsa jannada bes baa laga helaa qof bani aadamu wax allaala wuxuu u baahda meesha uu ka helaya waa jannada adduunka alla maxaa caawa meesha fadhiya dad wax badan jecel aan weli gacanta ku haynin wax badan u baahanoo xataa aysan u suurtoobaynin qalbigoodana jeclaan lahaa inay gaaraan meesha wax allaala waxaad rabtid ilaahay baa laga helaa horta meesha ilaahay uu ku bixiya wax allaala waxaad rabtay aad ka helaysidna jannadu ilaahay ku sheeg wa fiiha maa tashtahiihi lanfusu wa taladu lacyun lahum fiiha maa yashaa'uun wax allaa lahum waxaa u sugnaaday maa wax allaala waxay yashaa'uuna ay doonaan fiihaa jannada dhexdeeda waladaynaa agteennana waxaa ku sugnaaday bu masiidun kororsimo iyo ziyaado ah, waxay ayagu dooneen wax ka badan baaba la siinayaa bani aadamka nabigeena wuxuu sheegay ninka ugu hooseeya oo ahlu janno dadka jannada gala isku darajooyin maha way kala sarreeyaan ruuxa ugu hooseeya inta janno gasha waa ruuxa ugu dambeeya oo naarta ka soo baxa iyo ruuxa ugu dambeeya oo jannada gala waa hal qof buu isleeyihi hal qolu isleeyihi isagaa jannadana ugu dambeeya dadka gelaya cadaabkii dadkii inta galay muslimiinta ahay oo lagu soo cadaabo laga soo jaraan ruuxa ugu dambeeya wey markuu jannadii galo baa ilaahay wuxuu leeyahay wax codso waxyaalu sheegsheeganayaa marka adduunyada uu yaqaanay waxyaala laga yaaba qofba waxbaa kusoo dhacay qofa waxbuu jecel yahay markaasuu leeya waxaasaan la isiiyo waxaasaan rabaa waxaasaan rabaa wixii uu sheegan lahaa markuu sheegto baa ilaahay leeyahay taasaad ilowday ku darso taasaad ilowday ku darso waxyaalo badan oo ilaahay wax walbuu ilaahay ogyahay wax badan oo qofkan uu jeclaayo ka hoos baxay wixii uu xasuusan lahayo dhan markii la xasuusiyo baa ilaahay wuxuu leeyahay intaas aad rabtay iyo intaan kugu darayba waan ku siiyey waxaan kaloo kugu darayaa adduunyada tobanlaabkeed wax allaala wixii adduun maalinkii la abuuray ilaa maalinkii gabagabday barwaaqo soo maray tobanlaabkeed baan ku siinaya addoon hadda cadaabka ka soo baxay oo rafaad soo arkay oo soo gubtay oo qarmuunkeeda iyo kuleylkeeda soo arkay oo la yidhi maalinkii adduun la abuuray ilaa maalinkii dhammaatay wixii barwaaqo yaalay oo weliba tobanlaabaa lagu siinaa wuxuu leeya ilaahayow maalad igu jeesjeesaysaa maalad igu jeesjeesaysaa markaasuu ilahay leehay maya kugu jeesjeesi maayo markuugu jeesjeesayo macnaheedu waa maxay waan awoodaa waan ku sii ruuxaas meeshaasu iska joogayaa markuu barwaaqadaa hela ma aaminsana ilaahay inta uu uumay nicmada ruuxaasu haysta ruux ka nicmo fiican inuu jiro isuma haysto halkaasu ku barwaaqaysanya waana ruuxa ugu hooseeya inta jannada gashay lahum fiiha maa yashaa marka ilahay baa waxugu daraya waladayna maiid lahum maa yashauna fiiha waladayna masiid marka masiid waa ru'yada ilaahay wa haadaa kan albaabu ee baabka ah shiikhuu aayaadkii qur-aanka ahi uu sardinaya badankoodiibu soo dhameeyey sagaal iyo labaatan sifo oo aayaadka qur-aanka ay ka warramayn sooma marayno wa haadaa kan albaabu ee baabka ah fii kitaabillaahi kitaab ilaahay kitaabkiisa xaaluu ku dhex sugnaaday kaiirun mid tiro badan weeye baabkan sifaatka aan soo marray ku soo arooray aayadaha inta aan kuu sheegay maha waa ka badan yihiin buu yidhi aad buu u tiro badan yihi man ruuxii tadabbara dhuuxa alqur-aana qur-aanka aaliban xaalo uu yahay mid raadinaya lilhudaa hanuun ka raadinaya minhu qur-aanka xaggiisa qur-aankiibuu dhuuxay macaanidiisiibuu aad waxaa weeyaan maskaxda yamaanka ugu qabtay u fiirfiiriyey u indheindheeyey wuxuuna rabaa dadka qaar baa waxaa jira qur-aanka waxay u fiirfiiriyaan inay khaladaad soo saaraan aqolya waxaad arkaysaa ohanaya qur-aanka intaasoo meeloo khaladaa ku jirta luqada carabiga ku khaldan yahay qawaacidka naxwuhu khilaafay sidaan iyo sidaan weeye qaar baad arkaysaa aafaysan maanta dhan marka wuxuu leeyahy qur-aanka ilaa awalihi ilaa akhirki min awalihi ilaa akhirkiisaan akhriyey intaasoo khalad baa iga soo baxdu leeyahy waa ayaan darro waay kalaamullaahi baan ceeb u raadinaya iyo aliil qofka wakhtigiisa ku bixiyey intaasaaba ayaan darro ugu filanba wakhtigiisi meesha inuu kaga dayacmayba laakiin qofkii qur-aanka akhrinaya u gedgedinaya u fiirinaya aaliban lilhudaa minhu inuu qur hanuun ka raadiyo hanuun inuu qur ka raadiyo tabayana waxaa u cadaanaya lahu ruuxaas ariiqulxaqi xaqa wadadiisa ayaa u caddaanaysa haddaba waxaad ogaatay hanuunka ilaahay baa bixiya laakiin waxaa jira meele ilaahay uu hanuunka dhex dhigay oo yidhi ka raadsada inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwa qur-aanka laga raadiya hanuunka qofkii hanuun rabo waa inuu qur-aanka ka raadiyo sidaa awgeed waxaad u fiirsataa qolyihii jinka oo nebiyulaahi moxamed dhegaystay habeenkii uu daa'if markuu ka soo noqdo makana uusan gaarin waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuh ilaahay qolyahaa jinkaa wuxuu ku ammaanay dad wanaagsan inay ahaayeen kow liibaantoodu waxay ka bilaabatay waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan jin koox ka mid aan soo leexinay nebi moxamedow xaggaagaan u soo leexinay qur-aankiina dhegaysanayay qofkii ilaahiy liibaan uu la doono qalbigiisu wuxuu u leexiyaayo u diraa xagga qur-aanka xaggaas u weecda dadka qaar baa laga yaaba meelo kale inay u weecdaan ilmahoodana laga yaaba inaysan dugsi iyo diin iyo midna ku ababin wakhtigoodana ay ku bixiyaan aabba ingiliiska baro si fiican luqooyinka isaga dhis waxba shaqaad helaysaa dhakhtarnimo baro sax inay bartaan intaa looma diidana laakiin kalaamka ilaahay baa dayacda oo gurigaagu ka maran yahay oo ilmahaaguu ka maran yahay oo aduu kaa maran yahay waxaa laga yaabaa in yidhaahdo ilaahay liibaan kulama doonin ilahay baa cawaaqibul umuur ka warqaba laakiin qofkii ilaahayna janno ula doonay jannada wadadeeda u fudaydiya qur-aankuna jannada wax lagu galo ugu weeye marka ilaahay liibaanta markuu la doonay xagga qur-aanku usoo leexiyay markaasay dhegaysteen falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin markuu qur-aankii la dhammeeyeyba horey bay ka dhaqaajeen ayagoo digahayo culummo dadkii wax u sheegahya marka sacaadada iyo liibaantu aaliban lilhudaa minhu qur-aanka hanuunka laga raadiya waa la weydiistaa ilaahu qalbigayga ku hanuuni ilaahu rabbiu ii fur maskaxdayda imaankayga u fur qur-aanka waa la weydiistaa dariiqa wadadaha ah marka u caddaanaysa dariiqa saxda ah. kan albaabu ee baabka ah baabku kan ugu dambeeyay oo ru'yada keliyaha u qaadane waa aayaadkii sifaadka o dhan buu sheikhu gebagabaynaya soo maray fii kitaabillaahi ilaahi kitaabkii dhexda xaaluu ku sugnaaday kaiirun mid tiro badan weeye adilada ku soo aroortay man ruuxii tadabbara dhuuxa oo ku tadabbura oo indha-indheeya alqur'aana qur-aanka daaliban xaalo uu yahay mid ka raadinaya lilhudaa hanuun iyo toosnaan minhu qur-aanka tabayana lahu ruuxaa tabayana waxaa u caddaanaya lahu ruuxaa dariiqulxaqi xaqa wadadiisa ayaa u caddaanaysa faslun hadaa hadaakani faasilun mid wax kale saara wey uma fii sunnati rasuulillaahi haddana sunnadii rasuulka ilaahay dhexdiisa waxaa ku sugnaaday asagana wax tiro badan fa sunnatu sunnada nebigu tufasiru waxay caddaynaysaa alqur'aana qur'aanka ayay turjumaysaa wa tubayinuhu way caddaynaysaa wa tadullu dadka ayay soo tusinaysaa calayhi kalaamka ilaahay dushi wa tucabiru way cabiraysaa canhu kalaamkii alla ayay wax ka cabiraysaa oo ka sheegaysaa ayib musanifku halkan wuxuu ku tilmaamay sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalama dhowr waxyaaloodoo ay leedahay tufasiru lqur'aan wa tubayinuhu wa tadullu calayhi wa tucabiru canhu culummadu waxay yidhaahdaan marka la fiiriyo sunnada nebiga iyo qur-aanka calaaqada ay la leedahay afar asal oo waaweyn bay u noqonaysaa asalka koowaad waxa weeye shaygan sunnada hoan ogaanay xadiidka nebiga sal alla calayi wasalam ah inuu yahay macnaha qur-aanku sheegay mid asaguna xoojinayo sheegay wixii qur-aanku ka hadlay ayuu ka hadlaya way badanta axaadiis sidaasa hal baabbaad waxaad arkaysaa waxaa ku soo arooray aayado qur-aan ah iyo axaadiid badan marka inay tahay muqariratun lima fi lqur'aan qur-aanka wixii ku sugnaa sunnadu inay qarirayso oo sugayso kow labo qur-aanka wax ku sugnaayoo mujmal ahayoo duuduubnaa inay sunnadu caddaynayso oo faahfaahinayso mubayina inay tahay limaa fi lqur'aan waa labo saddex xukum qur-aanku uusan sheegin inay sunnada nebigu sheegtay sala allahu calayhi wasalam mutadamina inay tahay kulansatay lixukmin zaa'idin limaa fi lqur'aan waxa qur'aanka ku dhex sugan wax ka kororsan oo zaa'id oo qur-aanku u sheegin uusan sheegin sunnadu inay sheegto waa qodobka saddexaad qodobka afraadi waxa weeye xukun qur-aanka dhexdiisa yaalla in la yidhaahdo sunnadaa nasakday waana masale culimmadu ay aad ugu kala aragti duwan yihiin tusaale badan bayna leedahay tusaalaha waxaa ka mid a maalan amilada aan sheeg waxyaalaha aan sheegnay culuwiga ilaahay oo ilaahay inuu sarreeye ah istiwaha ilaahay makhluuqiisa inuu ka sar noqday ah tusaalayaasha noocaasoo kaleetaahi waa tusaalayaal badan oo qur-aankuna uu sheegay sunnaduna ay xoojinayso waa tusaale weyn waxaa ka mid a tusaalayaasha labaad oo mararka qaarkood dhacaysa inay sunnadu tahay mid fasiraysa qur-aanku caddaynaysa waxaan soo marayno casharkeennu ka bilowdayba aayadihii aan soo maray liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada ziyaadada waxaan sheegnay nebigeennaa wuxuu ku fasiray ru'yatullaahi aragtida ilaahay la arkayo marka sunnadiibaa waxay fasirto caddaysay macno qur-aanku uu sheegay ah, samiican basiiran oo kaleeto nebi maxamed oo saxaabada u fasirahaya ayaa wuxuu weeye sifadii noocaas ahayd buu usii taxqiijiyey samiican basiiran ilaahay waxbuu maqlaa waxbuu arkaa markaasuu nebigu isha iyo dhegta sidaas leeyay macnaha ilaahay waxbuu maqlaa waxna wuu arkaa inuu tashbiih samaynayo ma aha ee wax taxqiiqu sifa weeye sifadiibuu nebigu waxa way sii waadixinaya sii caddaynaya marka qur-aanku wuxuu sheegay sunnadu inay sii fasirto oo faahfaahin ka sii bixiso saddex waxaad arki doonnaa caaweyto waxyaalo sunnadu ay gooni la tahay qur-aanka ka hor imaan mayso laakiin sunnada bas baa lagu sheegay casharkiina caawa ka mid noqon doonta ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa qaar ka mid a ah, sida dixkiga oo kaleeto faraxa oo kaleeto sifatu nuzuul inkastoo culimmada qaar ka mid u leeyihiin qur-aankana waa lagu sheegay oo kaleeto iyo waxyaalaha la midka ah sunnada bas bay ku timi sunnada bas ayay ku timi ayib marka wuxuu yidhi uma fii sunnati rasuulillaahi rasuulka alla sunnadii dhexdiisa waxaa ku sugnaaday ayagana axaadiid badan hadii qofkii hanuun ka raadiya xaqu uu caddaanayo fa sunnatu sunnadu tufasiru waxay caddaynaysaa alqur'aana qur'aanka wa tubayinu way caddaynaysaa hu qur'aanka wa tadullu way tusinaysaa dadkii calayhi qur'aanka waxa dushiisa ahaaday ayay tusinaysaa wa tucabiru way cabiraysaa canhu qur-aanka xaggiisa wax ka cabiraysaa ee ka turjumaysaa ee fasiraysa wamaa wixii wasafa uu ku tilmaamay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bihi shaygaas rabbahu rabbigii min alaxaadiidi axaadiidta xaggeeda xaaluu ka ahaaday axaadiidtii asixaaxi ee fiyoobay allatii taasoo talaqaa ay la kulmeen haa iyada ahlulmacrifati dadka aqoon-yahanka ahee macrifada diinta u leh bilqabuuli ogolaansho ay kala kulmeen wajaba waxaa waajibaya aliimaanu rumayn biha ayada la rumeeyo waa axaadiidtaa sifaatkii ka warantay kadalika sidaas aayaadkaba loo soo rumeeyo aayaadkii in loo rumeeyo ay waajib u tahay wuxuu ii qorayaa wajaba aliimaani ayuu ii qoraya wajaba aliimaani marka wajaba faacilkeedii aliimaanu weeyaane wajaba waxaa waajibaya aliimaanu saasaa ila qurux badan waxaa la mid ah ma idiin godaya wajaba aliimaanu waa sax wamaa wasafa arasuulu bihi rabbahu min alaxaadiidi asixaaxi baana sax ayana halkaas asixaaxi mhm. ayib musanifku halkan wuxuu sheegay nebi moxamed wuxuu ilaahay ku tilmaamay axaadiidta dhexdeedana uu ugu tilmaamay axaadiidtaasoo sixaax ah shuraaxda kitaabka sharaxday qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen meeshaa waxaa laga qaadanayaa xadiidku xasan iyo saxiix iyo aqsaamtiisii ka mid tahay xadiidka maqbuulkaho la aqbalayo xasanu liqayrihi iyo xasanun lidaatihi iyo saxiixun liqayrihi iyo saxiixun lidaatihi intaba waa leeyahay waa xadiidka maqbuulka ah oo la ogolaanayo la qaadanayo xukun sharciga lagu salaynayo marka musanifku maadaamuu sixaax sheegay meesha waxaa ka baxay yidhahdeen wixii xasan ahaa laakiin sida sawaabka musanifku sidaa uulama jeedeen wuxuu ula jeedaa sixaaxa mutlaqu hubuut wixii nebiga ka sugnaaday ama saxiixun lidaatihi ha noqdo ama saxiixun ligayrihi ha noqdo ama xasanun lidaatihi ha noqdo ama xasanu ligayrihi waxaana ku tusinaya arrinkaas inuusan ula jeedin saxiix keliya ee xataa xasanku uu jiro asaga laftirkiisaa inoo keeni doona axaadiid ku soo aroortay meeshaan oo haddana uu leeyahay waa xasan oo aan saxiixii waan arki doonaa marka waa saxiix buu ula jeedaa kow laba wuxuu tilmaamay allatii talaqaaha ahlulmacrifati bilqabuul dadka macrifada iyo aqoonta baaxada dheer ule diinta islaamka axaadiidtii ay kala kulmeen aqbalaad inay ogolaadeen ma laga qaadanayaa marka xadiidkii aqoonyahanku aysan aqbalina in la tuuro kay aqbaleenna waa dhici karta qofku aqoonyahan isagoo ah xadiidka inuu mugdi ka galo inuu saxiix u noqon waayo uu daciif u arko inuusan xadiidkaba arag san ka warqabinoo macnihii xadiidku ka hadlaya inkiro marka de wixii ijmaaca waa masalo kaleeto laakiin tan maya wajaba aliimaanu biha kadalik wax allaala wixii noocaasoo axaadiis nebiga ka sugnaatay ummaddii salafku ahlu khayrka ahaydna ay sidaa u qaateen waddadoodii baynu marayna waynu aqbalaynaa waxay ilaahay ku tilmaamay nebigeennu ayaynu ku tilmaamaynaa wamaa wixii wasafa uu ku tilmaamay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam bihi shaygaas rabbahu rabbigii min alaxaadiii axaadiidta xaggeeda xalu ka haday axaadiidtii asixaaxi ee sixaaxaydee sugnayd allatii taasoo talaqaa ay kala kulmeen la kula kulmeen haa ayada ahlulmacrifati dadka macrifada iyo aqoonta u saaxiibkaa leh bilqabuuli ogolaansho qabuul waa yeelidda qubuul ha isku odhaninoo qaafka ha godinina aslan waxaa loo isticmaala qubuul haddii la yihahdo farjiga haweenka marka haddaad hadhow jiraa jaamacatu madiina qubuul laiga soo sameeyey oo qubuul laiga soo sameeyey waxaas waxa wey waa halisba jaamacatu madiina farji iga soo aqbashay miyaa ohanaysaa marka marka qabuul waaye qabuul fataqabalahaa rabbuhaa biqabuulin xasan qabuul qabuul marka waa aqbalid qubuulla waa xubintaa taranku haweenka waa waa asaalatan waa saas watalaqaaha ahlulmacrifati bilqabuuli wajaba waxaa waajibaya al iimaanu rumayn bihaa arintaas la rumeeyo waa arintee waa waxa nebigu uu alla ku tilmaamay kadalika sidaas aayaadka aad usoo rumayn oo kaleeto ay waajibka u tahay fa min daalika kaa waxaa ka mid a kee waxyaalahaas nebiga ka sugnaaday ahlulmacrifadiina qabuul ay kula kulmeen oo waxa weye ay qaabileen oo ogolaadeen oy u hoggaansameen in la rumeeyana ay waajibka taho sidaa loo rumeeyo waxaa ka mid ah qowluhu nabiga oraahdiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi yanzilu wuu soo degayaa rabbunaa rabbigeen ila samaa'i cirkii xaggiisa addunya ee dhowaa cirkan dhow kulla leylatin habeen walba xiina waqtiga yabqa uu harayo huluhu leyli habeenkii saddex meelood meeloodou meel huludkii al aakhiru ee dambe fayaquulu yaquulu ilaah wuxuu odhanayaa man axadkeebaa yadcuunii i baryaya oo fa astajiiba aan aqbalaa lahu asaga man axadkeebaa yas'alunii wax i weydiisanaya oo fa uctiyahu aan siiyaa wuxuu i weydiistay man axadkeebaa yastakfirunii dembi dhaaf i weydiisanaya oo fa akfira aan u dhaafaa lahu asaga muttafaqun mid la isku waafaqay weeye calayhi dushiisa muttafaqun calayhi maxaa laga wadaa bukhaari iyo muslim ayaa isku raacay muslimiin haddaynu nahay kutubka qur-aanka marka laga soo tago dee kutubta ugu saxiixsan kutubteena soo bukhaari iyo muslim ma bukhaari iyo muslim baa xadiidkan isku waafaqay waa xadiid marka saxiixo biyo kama dhimcaan ah sifada meeshaan lagu tilmaamay waa sifadii soddonaad leanna tii casharku ka bilowday sifatu ru'ya sagaaliyo labaatan beh soo maaha waa sifatu nuzuul sifada ilaahay inuu soo dega ah sifadan in la ogolaado oo la yidhaahdo waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah oo asagu uu leeyahay waxay ka mid tahay khasaa'ista ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaca bas baa qabta masaladaas dawaa'ifta kaloo muslimiinta oo dhan waa diidan yihi laakiin ahlusunna waljamaaca waxay qabaan xadiidkaa sida ka muuqato daahirka in loo rumeeyo la diidi maayo meel aan jirina luqunta loo gelin maayo oo loo leexin maayo nusuulka iyo soo degitaanka inagu aanu naqaanana ilaahay kiisu ma shabaho umana eka masaladaasna mar walba ka warhayo ogaada ilaahay waa soo degaa xaggee u soo degaa samadan iyo cirkaan inoo muuqata nebigu sheegay sal ly slam kulla leylatin adilada ku soo aroortay ilaahay soo degitaankiisa qaarar kala duwan bay u soo horta waa eh, masaladan eh, waxaan sheegnay ahlu sunna khasaaistooda inay ka mid tahay kow labo waa sifa khabariya maxda maxda waa sifo dariiqa aan ku ogaanayno ilaahay inuu soo degay caqligeenna ma aha soo degitaanka ilaahay diintaan uga dambaynayna quraanku aanku wuxuu sheegay iyo sunnadu waxay sheegeen bas anna waxay la taha odhan mayno taasi waa qodob axaadiidta ku soo aroortay nusuulka ilaahay inuu soo dego waa axaadiid mutawaatir ah dad badan ayaa wariyo tiradii ka batay oo saxaabadii nebiga iyo keyrkoodba ah inay been isku waafaqaanna waa mustaxiil marka waa mutawaatir taasina marka waa qodob muhim culummada muslimiinta qaar ka mid ah ayaa kitaabo gooniya ka qoray nusuulka ilaahay iyo soo degitaanka ilaahay ibnu mandah ayaa ka mid ah abu nucaym alasbahaani baa ka mid ah abubakar asaabuuni baa ka mid ah alimaamu dahabi baa ka mid ah ullaahi calayhi waxay wax u gooni yeeleen bas kitaabo badan bay leeyihin lakin waxaa kitaabtooda ka mid ah annusuul inay wax ka qoraan wixii ku soo arooray oo adilo ah ayib waxaa axaadiidta qaar ku soo arooreen galabka carafo la taagan yahay ilaahay makhluuqa inuu usoo degayo usoo dhowaanayo waxaa soo aroortay leylatu nisi min shacbaan shacbaan kala barkeeda marka la marayo axaadiid baa ku soo aroortay inuu ilaahay khalqigiisa usoo dhawaanayo soo degayo waxaa soo aroortay qiyaamada inuu ilaahay imaanayo oo makhluuqa usoo degayo wax sugan iyo wax kaleba waa leeyihin adiladaasi ayib munaasabada hadda waxaa weeye nabigeenu wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalama yanzilu rabbuna ila asamaai dunyaa kulla leylati koow xadiidkana wuxuu tilmaamay ilaahi inuu soo dego laba wuxuu tilmaamay meesha u soo dego ila samaai dunyaa inay tahay saddex waxay tahay wakhtigu waa goorma waa kulla leylatin afar wuxuu sheegay habeenkii ka xagee ulu leyl akhir akhir habeenka gelinkiisa dambeeto saddex meelood marka loo dhigo waxa weya meel ka mida gelinkiisa dambeeto ayib intaba wuu sheegay ugu dambeyn wuxuu raaciyey nabigeenu sala allahu calayhi wasalama fayaquulu fayaquulu maxaa laga qaadan xadiidka waxaa fayaquulu ilaah baa wuxuu odhanaya wey marka ilaahay inuu qowl leeyaho sifatulkalaamka xala soo maray soo ma fayaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa ilaahay baa hadlayo qowl leh man yadcuunii faastajiiba lah yaa i baryaya oo aan wuxuu ka aqbala alla ilahay naxariis badan ah a waa kuu yeeraya khalad baad gashay oo wuxuu ku leeyahay xadiidka aakhirkiisa fiiri yaa dembi dhaafi weydiisanaya oo aan ka dhaafaa dembiga innaga haddii qofku khalad inaga galo hebel oo cafisnimama iga dalbaysa aan kaa cafiyo inaan dhiraahno u kaadiye ilaahay bohol daran kaa tuur baan haddaan rabnaana waxaaban jeclaan lahayn ilaahay nolosha inuu silic ku rida kaa soki ayaanta saa ii galay ma aha sokii wax ii diiday ma aha sokii saa sameeyey maaha balaa iyo alla jeclaanayna laakiin ilaahay adoo khalad ka galay oo gaf ka galay ayuu wuxuu ku leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lah yaa i baryaya oo aan wax siiya aadamuhu waxay ku leeyihiin magaalo inta la istaago yaa dayn ugu lahaya lama yidhaahdo intaa muxuu ka baqahaya waxsi in la yidhaahdo baya badan iyo bugto badanba waa laysku nacaa ma uu ogola bani aadamku laakiin ilaahay marar badan sheegnayo aadamuhuna wuxuu kusoo xijinayaa faqrigiisuu kuu muujinaya baahidiisa markaad hadda waxu doonata asagoo waxaysta xataa xataa hadduu wax ku siinayo hordhac iyo arar wuxuu la imaanayaa silic iyo rafaad uu ka muuqdo asaga uu dhib sheeganayo karoonaa jira waddanku hadduu doorasho ka soo baxay balaayaa dhacday suuqxumaa jirta ukrain iyo balaayaa ka socto shidaalkii cirkuu galay baro kuu sheegana markaa is tiraahda kanu kuba diidba iyo isagaaba dhibanba baa laga yaabaa wax unkuga oo rafaada in laga helo bani aadamku marka waa saasoo faqrigaa lafaha kaga jira antum lfuqaraa laakiin ilaahay huwa alqaniyu waay sidaa awgeed buu ku tusaya waxay weydiiso anaa ku siinaya waxaana nabigeenna kasoo ka sugan sal alla alih wasalam man lam yas'al illaaha yaqdab calayh qofkaan ilaahay wax weydiisan ilaahay waa u carooda bal adigu fiiri haddaad waxweydiisashadiisa iska daysidba kuu xanaaqayaa ilaah aadamuhuna haddaad maalin wax weydiisto maalin labaad kusoo noqotay telefonka kuka xihana maxaa keenaya ilaahay inuu kuu carooda haddaadan wax weydiisan waxaa keenaya sideedaba qofka aadamahaahi inuu ilaahay wax weydiisan waayo dhowr qodob baa keeni kara kow inuu isleeyahay ilaahay haddaad waxaan weydiisatay ilaahay kuuma awoodo ma muslim baa qofkaas muslim maaha qof kale ilahay wax weydiisan laha lakiin ima awoodo waa awoodda ilahay baa inkirsan labo inuu isleeyahay ilaahay waxaan waad weydiisan kartaa wuuna kuu awoodaa laakiin ku siin uma hayo oo ilaahay bukhli uu ku sheegay gacnaday waa dhaqankii yahuudeed saddex inuu isleeyahay wuu kuu awoodaa wuuna ku siin lahaaye uusan kaa warqabinba dhibka ku haystaba maanta dhan adaa iska qaylina iyaduna waa gaalnimo kale afar inaad isleedahay waad ka maarantaa ilaahay oo umaba baahnidba ma qof ilahay ka maarmaa jira waa gaalnimo kaleeto ugu dambayn inaad quusatooda sideedaba ilaahay naxariistiiso dhanba ka quusatay asle weliga haddaan bari ataa wax siin maayo kulligood waa wax gaf iyo khalad ah kulligood waa gaf iyo khalad marka ilaahay wuxuu ku leeyahay man yadcuunii fa astajiiba lah haddaba habeenka dambe habeenka gelinkiisa dambeeto baryada ilaahay badso ilaahay gacmaha u taago qof walbo inaga inaga mida nolosha dhib buu ku noolyahay sababtoo ah nicmada adduunya iyo nicmada aakhara waxay ku kala duwan yahin labada waa laba nicmo waxay ku kala duwan yahin waxaa ka mid ah nicmada adduunyo waxaa feer socda waxa nuqsaan ku ah haddaad caaw caafimaad qab masaajidka ku dhex fadhidid caafimaadkaagaas wax dhib ku ahaa ku caaw isla caawadaas ku haysta faqri ha noqoto strayskal ha noqoto buuq kugu furan ha noqoto dayn lagugu leeya ha noqoto nolol kaleeto ehel iyo faamili kugu xiran ha noqoto iyo sokeeye iyo xidid iyo xigaalo meel unbaa noloshaada ca waxaad ka dareemaysaa ka gubanaysa allow ya halkaa kaa awda nicmo kastoo dad carruur leedahay nuqsaan baa dhankaa haysta waxaa laga yaabaa tarbiyadooda inay kaa halowday caafimaadka ay ku liitaan haddaad reer leedahay waxaa laga yaabaa si inay noloshu cakiran tahay iskaabul haddaad tahay allow silcan iyo rafaadka ayaa ka baxaad ku jirta haddaad kullina nicma la wada haysta golo nicmadii waxay leedahay nuqsaan feer socota man yas'alunii yaa wax weydiisanaya oo fa uciyahu waan siiyaa qofki ilaahay wax weydiistay ilaahay waxbuu siinayaa waxaa dhici karta wixii lagu siin lahaa in laguu soo waday laakiin aad sugi laadahay oo ilaahay uu kugu talagalay inuu kuwa ka aqbalo laakiin adigu aad sugi laadahay inaadaan mutaysanna waa dhici karta hadda ka hor bar marka hadalay ayib man yastakfirunii dembi dhaaf yaay weydiisanayo fa akfira lahu aanu dhaafaa xadiidkan marka xadiidu nusuul ama sifatu nusuul saddex qodob saddexdaba waxbaan ka tilmaanay kow waxaynu sheegnay inay ka mid tahay sifadaani min khasaa'isi ahli sunnati waljamaaca dawaa'ifta muslimiinta wax ogol ahlu sunna waljamaca jira kow laba waxaan tilmaanay inay tahay sifatun khabariyatun maxda waa sifo meesha laga qaadanayaa waxyiga bas ay taho meel kale aan shaqul iyo caqligu ku lahayn saddex waxaynu sheegnay axaadiidta ku soo aroortay inay tahay axaadiid mutawaatir ah afar waxaynu sheegnay axaadiid kala duwan inay ku soo aroortay cashiyatu eh, carafa oo kaleeto nisfu shacbaan oo kaleeto leylata nisfi shacbaan oo kaleeto habeen walbaba xadiidkan oo kaleeto qababka inay axaadiidteedu usoo aroortayna way tilmaanay wax dacfi ku jira iyo wax kalena waa leeyihi ugu dambeyn waxaynu tilmaanay inay jiraan culummo si gooniya wax uga qortay sifadan sifatu nusuulka kitaab uga qortayna waa sheegna imaamu dahabi iyo ibnu mandah iyo abubakar asabuni iyo ay ka mid yihiin waynu tilmaanay abu nucaym alasbahaani iyo iyo wa qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama lallaahu alla ayaa ashaddu darnaansho badan faraxan xagga farxidda bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadkeenkiisa uu ku farxo almu'mini ee mu'minkaa adtaa'ibi ee toobad keenay ilaahay wuxuu kaga farxad badan yahaa min axadikum qofkiinoo biraaxilatihi hashiisii helay ama gaadiidkiisii helay alxadiiu wuu qoraya xadiidku mid la dhammaystiraya weeye alxadiida haddii la yidhahdaan akmil xadiida xadiidka dhammaystir intaa uu ka badnaayo muttafaqun calayh buhaari muslim baa isku waafaqay ifadani waa sifada soddon iyo koobaad wuxuuna musanifku u deliishanayaa sifatulfarax ilaahay inuu farxo sifatulfarax ilaahay inuu farxo sifadani waa sifo ka mida iyo tilmaan ka mida tilmaamaha ilaahay wax wanaagsan qofku markuu la yimaado oo xumihii uu ka noqdo oo daacada ilaahay uu u noqdo ilaahay inuu ku farxayo farxaddan aynaga aadamaha wax aynaga inaga qarsoonaayoo fiican markaynu ogaano aynu ku farxaynana middeennaana waa mid bani aadam laakiin tan ilaahay qaabkay tahay inaguma naqaan nabigeennaa xadiidkan inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam ilaahay waa kaga farxad badan yahaa addoonkiisa u soo noqday qof idinka idinka mid ahaa oo gaadiid saarnaa oo bahgooye marayay meelaha hijadoo cidlo ah oo geed damcay inuu cabaar isku tuuro oo gaadiidkii oo dhacaamkiisii iyo saahidihiisii u saaran tahay uu tegey oo soo toosay asagoo meesha keligii jooga markaasuu isqorsheeyo wuxuu yidhi kolay dee meeshaan cidi kama agdhow aad u qayla dhaasatide waad dhimanaysaayoo geed hoostiibuu iska tegay hadhowbu wuxuu soo toosay gaadiidkii sahayduu u saarnaayo dul taagan farxaddii baa inta ka badato wuxuu damcay ilahay inuu u shukriyo u mahad noqo farxaddii baa marka waxay ku riday inuu yidhahdo wuxuu damcay inuu yidhahdo allaahuma anta rabbii wa ana cabduk ilaahu adiguna rabbigay baata aniguna addoonkaagaan markaasuu isdabamariyey allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk aduguna addoonkayga tahay anaa iska kaala hibyaallo maxaa ka keenay nebigu wuxuu yidhi akhطa'a min shiddati اlfarax farxaddii ka badatay darteed ayuu la gaf gaal baa taa nebigu muuse or sal l sl u gaalow muuse hagaag marka munaasabadu waxaa weeye ilaahay addoonkiisa toobadkeenkiisa wuu ku farxaa mar hadduu ilaahay ku farxay waxaad la timid waa ku jeclaanaya jannana waa ku geynaya waxaa la mid ah sifatulfarax oo la macno ah albashbasha albashbasha oo xadiidku soo arooray oo ilaahay inuu leeyahay oo xadiidka abu hureyre marfuucabaa ah, waxaa nabigu inuu yidhi maa tawatana rajulun muslimun almasaajida lisalaati wadikri ma jiro qof muslim ah oo deegaan iyo dal iyo waddan ka dhigta masaajidka wuxuu masaajidka uga deegaan dhiganayana ay tahay salaad iyo dikri ilaahay keli ah cibaado unbuu u su-aadaa masaajidkuu ku xiran yahay tawadana waxaa weeye deegaan rasmiu ka dhigto deegaanka maaha inu dhex seexanaya wax laga hadlahay wuu soo noqonayaa cashar buu ku dhegaysan mid kale ku dhegaysan qur-aan buu ku akhrisan wuu ku cibaadaysan masaajka unbuu u badan yahay waxa uu masaajka ugu badan yahay ma aha inuu ka tuugsado wuxuu masaajka ugu badan yahay maaha dadka ku tukada inuu kabaha ka xado wuxuu masaajka ugu badan yahay maaha inuu jaajuus yahay dadka wax sheegsheegahaya wax dhagaysanahayo cid kale ku dacweynahaya lisalaati wadikri waa qof masaajidka u imaanaya salaad iyo dikri ilaahay qof sidaasihi ma jiro oo weliba muslim ah waa shardi nabigu uu ku xiray sal lay slam ilaa tabashbash allaahu lahu ilaahay qofkaas waa ku farxaya ilaahay waa ku farxaya qofkaa tabashbasha kamaa yatabashbashu ahlu lghaa'ibi bihaa'ibihim idaa qadima calayhim sidii dadkii qofkoodii ka maqnaa markuu usoo golay oo socdaalka iyo safarka kaga maqnaa ay ugu farxaan sidaasoo kalu kana ilahay ugu farxaya guriga ilahay markaa timaada ilahay baa kugu farxahay xadiidka axmed iyo ibnu maajahba waa wariyan iyo xaakim waana xadiid saxiix xadiid saxiixa wey marka allaahu albashbasha farxadday la mid tahayoo waa sifo ilaahay uu leeyahay waa sifatu min sifaatihi kamid ah waa sifa waxa weyaan ikhtiyaariya oo wax ilaahay farxad geliya markaad la timaadeen ilaahay wuu ku farxaya ilaahay wuu ku farxaya marka waa sifa ilaahay uu horay u lahaa laakiin mutacaliqaadkeedu ay soo cusboonaanaysiinaysaa sadeed maanta qofku gaal yahay gaalnimadiisa ilahay ku farxi maayo laakiin hadduu maanta soo islaamo toobadkeenkaas lallahu ashadu wey ilaahay baa aada ugu farxaya farxaddaas marka waa farxad soo cusboonaato u timid waana sifa ilahay sifaadkiisa ka mid ah. ma inkirayno dadka qaar baa waxa laga yaba inay yihahdaan ilaahay baa ka raali noqday oo hadda raalli buu noqday iyo wuu farxay maxaad adigu midna uga guurtay midna ugu guurtay waa isku midkii labadaba ilahay baa iskale marka ahlu sunna sifadaa waa ogolyihiin mana diidaan meel kalena uma leexiyaan iyo wa qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi yadxaku wuu ku qoslaa allaahu alle ilaa rajulayni laba nin labadaa oo yaqtulu uu dilaya axaduhumaa midkood al aakhara midka kale kilaahumaa labadooduna yadkhulu ay gelayaan aljannata jannada muttafaqun calayh xadiidkaana bukhaari iyo muslim baa wariyay bal u fiirsa shiikhu xadiidkii bukhaari muslim baa wariyay waa muttafaqun caleyh waa isku waafaqa wax ibnu teymiya asaga uu amaamudaya ma ah masaadirtii islaamka iyo kutubtii sunanka iyo saxiixeynku asalka haddii ku yaalla xadiidkan marka sifada uu ka hadlaya waa sifada sodon iyo labaad oo waa maxay waxaa weeye waa sifatu daxiki ilaahay inuu qoslo qosalka aadamaha iyo makhluuquna ilaahay shuqulkuma la kiiso wax shaki ah iyo cuqdad iyo waxa weeyaan jiriirco midna ha dareemi waxay la mid tahay ilaahay soo cilmi ma leh aadamuhuna soo cilmi ma leh isuma eka waa cilmi meeshuu ka soo bilowday iyo meeshuu ku gabagaboobay la yaqaano weliba intaad cilmi leedahay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan wax yar baad garanaysaa laakiin ilaahay cilmigiisu qad axaada bikulli shayin cilma wax walba waa koob waad nooshahay ilaahayna wuxuu leeyahay allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu watawakal cala alxayi aladii laa yamuut ilaahayna waa xayi xayaatadaada iyo tan ilaahayna isma shabahaan wuu qoslaa ilaahay bukhaari iyo muslim bay ku taallaa maka leefayno anagu qosolkiisa iyo keenuna isma shabaho meella isagama eg waa sifada marka soddon iyo labaad axaadiidta ku soo aroortay sifadan sifatu daxik waa mutawaatir saxaaba aad u tiro badan baa nabiga ka warisay calayhi salaatu wasalaam saxaaba aad u tiro badan ayaa nabiga ka warisay waxaa cajiib ah culamada qaar ka mid ah waxay ku leeyihin sifada waxaa lagu fasirahayaa daxikiga ilaahay baa qoslaya waxa weeye ilaahay baa u naxariisanaya oo maxaad qosolla uga wareegtaa naxariisna ugu wareegta haddaad qosolka leedahay ilaahay sifaadka makhluuqu ka mid yaha raxmadda baa makhluuqaas u naxariistaa meeshaad ka tagtay meeshaad aaday waa isku mid ee waxaad tidhaahdaa sifadan waa sifo ilaahay u leeyahay waa sifo wanaagsan ifaatkuso dho wanaagsan bay ka mid tahay waa ifa waxa weya min sifaati afcaal ah wax wanaagsan markaad la timaadid ilahay wuu ku farxaya wuu ku qosliya ayib xadiidkaa nin saxaabiya nabiga ka maqlay markaasuu wuxuu yihi nebi allow ilaahay miyuu qoslaa markaasaa nabigu yihi nacam nabi maxamed baa la weydiiyey ogow haddaad tidhaahdee raxmad baan ku fasiraya macnaheedu waxa weeye saxaabigun raxmaduu jahli kaga sugnaayo wuxuu leeyahaa ilaahay miyuu naxariistaa arrinkaasuna waa khata markaasaa saxaabigu wuxuu yihi marba hadday sidaa taho ilaahay qoslo lan nacdama min rabbin yadxaku khayran min rabbin yadxaku inuu saa habaan malayna qosla annagu khayr ka waayi maynaba hadduu ilaahay qoslo biyo ishkaaliye ma qaba saxaabigu qosolka bani aadamka ma tasawurin kan makhluuqaadka kale ma tasawurin waa sifa sifaatka ilahay ka mid a ah. addaxiku ayib labadaa fiirso midkood midkii kuluu dilay labadiiba jannaday galeen maxaa dadka laga yaaba halkaa ina yihah wallahi fursad baa taalla dadka haddaan lahay jannada ku gelahayaa awsaa maa wuxuu xadiidku ka hadlayaa nin gaal ah iyo nin muslim oo jihaad isugu yimid oo kii gaalka ahaa uu dilay kii muslimka ahaa muslimkii marka waa shahiiday waa dhintay jannaduu gala kii gaalka ahaayoo wax dilay baa haddana soo islaamay markaasaa laga yaabaa asna dee inuu ku dhintay ama uu shahiidayba asagiina jannaduu galay labadoodiiba jannada isugu tegahaya adduunka markay labadaa nin ku kala tegayeen cadaawad ay dad isnacaan meeshii ugu dambaysay ku kala dhinteen ilaa ay gaarsiisay midkood mid kala quurta inuu dheereeyo aakhirana ayagoo jannada joogo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu quluubtooda cuqdadii ka saaray buu midaynaya labadaa nin marka falkooda ilaahay uu ku qoslaa wey ayib iyo wa qowluhu nebiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yidhi cajiba wuu la yaabay rabbunaa rabbigeen min qunuuti cibaadihi addoommadiisa quusashadooda iyo wa qurbi khiyarihi halkaas uu yihi bedelidiisa uu dhibkan haysta ka bedelayo dhowaanshihiisa yanduru ilaahay wuu soo eegayaa ilaykum xaggiinna asaliina xaalaad kuwa dhibaataysan qaniitiina ee weliba quustay fa yadallu ilaahay wuxuu ahaanayaa yadxaku mid qosla yaclamu ilaahay wuxuu og yahay anna farajakum farajkiinna iyo kurbadoo laydinka faydo qariibun mid dhow inay tahay xadiidun xasan soo ma jeed musanifku inuu xadiidkan xasan ku xukumay haddaa soo tilmaanay wamaa wasafa arasuulu bihi rabbahu min alaxaadiidi sixaax saxiixii mutacaarafka ah la yaqaana keliya inaysan ahayne ujeeddadiisu ay tahay xadiidkii sugnaaday ama saxiix ha noqdo ama xasan ha noqde sifadaani waa sifadii soddon iyo saddexaad bay noqonaysaa oo maxay tahay waa sifatu lcajab la yaab ilaahay wuu yaaba qur-aankana waa ku jirtaa qur-aanka waxaa ku jirta bal cajibta wayaskharuun yaskharuun qiraa'o waxaa jirta xamse iyo akhriyeen kisaa khalafna inuu akhriyaan umalaynaya bal cajibtu wa yaskharuun oo ta-da la godo bal cajibta haddii la yidhaahdo nebigaa lala hadlaya wain tacjab facajabun oo kaleeto laakiin hadii ilaahay uu yidhahda bal cajibtu waan la yaabay sife ilahay sifaadkiisa kamid mid ah aanka sheegay weeyaan taasi waa qodob xadiidkan musanifku wuu taxsiiniyey ibnu maajah iyo axmed iyo daara qutni intuba way wariyeen axaadiid kaloo ku soo aroortay masaladoo sixaaxana way jirtaa kan waaba isku haystaa sixadiise xadiidkana wuxuu ka hadlayaa bal wuxuuba sheegayba dhowr sifo oo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah midu waa midda asalka u guuntanoo sifatulcajabo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yaabo cajabka laba qaybood buu qaybsa mid waxaa keena wax aqoon aqoondarra ay kaa haysay inaad ogaatoo la yaabtay taas bani aadamka lagu yaqaanaa midna waxa weeye shaygan wixii mutacaarafku ahayo isaga lagu yaqaanay inuu ka dhex baxay oo nooc kale kaletay wax kale ula yimid ilaahay marka wuu la yaabayaa makhluuqiisa makhluuqiisa la yaabidda uu la yaabayo sifatulcajab ilaahay wuu yaabaa yaabitaankan wux uusan ka warqabin oo gadaal kaga soo kordhay ma ah ha qaadanina waa khalad arrinkaas ayib xadiidkan marka sifatulcajab waa sheegay waana midda asalka aho baabkan kow laba wuxuu sheegay yanduru ilaykum sifatu nadaro ilaahay inuu ina fiirinaya malfa qowlka waa sifo labaad muxuu kaloo sheego sifooyina sheega yadxaku oo sifatu daxik ah saddex ku dara yaclamu soo ma jeedaan sifatu lcilmi marka sifatu lcilmi iyo sifatu daxik iyo eegmada ilaahay iyo soomaynaan soo marin waa soo marray hadda keliya ujeeddadeennu waxaa weeye cajiba rabbunaa rabbigeen wuxuu la yaaban yahay min qunuuti cibaadihi addoommadiisa quusashadooda way quusanayaan abaar baa lagu fiidka cashay markaasle tanoo kale weligeed laba aragoo waa oday ka weyn oo balaayo inaan arag waa quusanay waa isdhiibayaan iyo wa qurbi khiyarihi bedelidiisa uu abaarta ka bedelayo oo caafimaadka uu siinayo oo amni darrada uu ka saarayo ilaahay wuxuu og yahay arrinkaanu inuu dhow yahay ayagu laakiin cilmu qeybkii wax kama oga dhibkan markay xamili waayeen aadamana ay yihiin bay iska quusanayaan oo waxay leeyihiin balaa dhacday oo tanoo kale weligeed lama arago laga kici maayo aakhiru zamaankii soddonkii iyo shiidii baa la marhaya ohanaya waa waxba isku duwanaya marka ilaahay u fiirsa raxmadiisa min qunuuti cibaadihi wa qurbi khiyarihi doorintiisa dhibkan ay ku sugan yihiin uu ka bedelo oo roob siiyo oo abaarta ka saaro caafimaad siiyo oo xanuunka ka saaro haninimo ka dhigo gaajada ka saaro amni iyo nabadgelyo uu siiyo khalkhalka iyo amni darada uu ka saaro iyo cabsida way u dhowdaha asbaabteeda hadday la yimaadaan laakiin cilmuqeybkii wax iska ogeyno way quusanayaan yanduru ilaykum wuu fiirinaya ilaahay eegmada ilaahay uu ina fiirinayo su inoo fiirinaya inagu ma naqaan azaliina alazl waxa wey alazl waxa wa addiiqu washidda idinkoo dhibaataysan oo ciriiri ku jira qaniiqiina ee weliba quusan quustay oo naxariista ka quustay oo isla meesha umuurba ka dhacday fayadalu ilaah wuxuu ahaanayaa yadxaku mid idinku qosla sifadiisaa siday tahay inaguma garanayno ilaah unbaa garanaya kayfiyadeeda laakiin lafdigaa waa sugaynaa macnihiisuna waa jiraa laakiin kayfiyadeeda ilahay baan u bandhigayna yaclamu ilaahay wuxuu og yahaa oo fiiri haddaad ilaahay u sugtay annadar inuu wax eegayo oo aad ilaahay u sugtay cajab oo aad ilaahay u sugtay waxawey cilmi yaclamu ilaahay wuu og yahaa maxaad daxika uu diidaysaa hal xadii baa lagu wada sheegay adiladuna waa kusoo wada aroorta yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay ana farajakum kurba faydiddiinna iyo dhibka idin haysta in laydinka faydo farajakum ra-du waa kordhiganta farji haddaad tirahda de waa xubintii taranka ayana iska ilaaliy ana farjakum haddaad tirahda qariibun xubintiina taranku way dhowdahay noqonaysa macna khaladaa ka soo baxaya marka marka ana farajakum kurbadiina faydideedu qariibun mid dhow inay tahay xadiidun xasan weeyaan xadiidun xasan weeye ayb iyo wa qowluhu ilaahay rasuulka hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama laa tasaalu ka zuuli mayso jahannamu naarta jahannamu yulqaa in la ridayo fiihaa iyada dhexdeeda yulqaa in la ridayo maxaa lagu ridaya ahlunaarkii baa lagu tuuraya lagu guraya fiihaa iyada dhexdeeda walxaal hiya ayaduna taquulu ay leedahay hal min masiidin weliba waxba iga dhimaan wax lagu kordhiya ma lahaya hal min maiid ayib oo hashu waa istifhaamiyo maiid mint minta ku jirto ka horeysana waa ziyaada hal min maiid xataa yadaca ilaa uu ka dhigo arabu rabulcizati sharafta rabbigeedii rabulciza fiihaa naarta dhexdeeda rijlahu lugtiisa wa fii riwaayatin riwaayad kala waxay ahayd alayha ayada dusheeda oo meesha fiihaa alayha calayhaa dusheeda qadamahu lugtiisa fayanzawi markaasuu usoo dumayaa oo usoo liicayaa bacduhaa jahanamo qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale xaggiisa fataqulu taquulu waxay leedahay qatu qatu bes bes weeye haddaan buuxsamay leedahay muslim baa xadii muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidan hadda soo marayso uma jeedaan xadiidkan hadda aan akrinayno cajiba rabbuna maahna inta kale muttafaqun caleyh inayso midaan arkaynin bukhaari muslim baa xadiidkan wariyey xadiidkan musanifku wuxuu u daliishaday sifatu rijli walqadam ilaahay inuu lug leeyahay wax ishkaala ma leh waa sifa ilaahay sifaatkiisa ka mid a ah. waa sifa daatiya oo ilaahay sifaatkiisa daatadaa ka mid a ah ku tacalluqda sida ay tahay iyo keyfiyadeeda ma naqaan kuwa aynu leenahay uma eka meella kama shabahdo ahlusunnati waljamaacana sifadan waa sifo ay sugayaan waana ku midaysan yihiin sifadaas ayada inay ilaahay usugaan subxaana wa tacaala waa sifa ay isla ogol yihiin salafu saalix aan wax khilaaf ka taagnayn sifo inay tahay waxaa dhici karta adilada ku soo aroortay qaar ka mid ah in ru'yo ahaan ay isku khilaafaan oo yidhaahdaan naskaanu ma ku tusinaya sifo ilaahay iyo maya wuu ku tusinaya marka asalkii masalada islama ay diidana laakiin masaladaan isla oo sifada ilaahay ahayd naskaan ma u daliishanaysaa muwaafaqsan yahay mise ma waafaqsana yowma yukshafu an saqin maalinka dhudhunka la faydi doono salafkii qaar baa waxay ku fasireen can shidda dhibaato waana luqa ahaanna waa sax marka ma aha sifo ilaahay sifaadkiisa ka midoo ay ta'wiiliyeeneh saxaabada iyo salafka sidaan ku fasiray may qabaan inay sifo ilaahay tahay oo sifa min sifaat ilahi ay tahay ayaddu waxay wax kale ka hadlaysaa bay leeyihi xadiidkani marka wuxuu ka hadlay jahannamo ilaahay cajaa'ibkiisa waxaa ka ah way hablaysaa laa tazaalu jahannamu yulqaa fiiha wahiya taquulu inay qowl leedahay sooma jeedin ilaahina qowl ma leeyahay masoo marra qur-aankana waa ku soo marnay sunnada nebigana waa ku soo marray ilaahay inuu hadlo soomayna qowlka jahannama ay leedahay iyo qowlka ilaahay waa qowl khaaliqoo allaha khaaliqa uu ku hadlay iyo qowl makhluuqo makhluuq ba ilaahay mid ka mid ay ku hadasho jahanam shuqulla iskumale meel iskama shabahaan sifaadka ilaahay o dhanna halkaasaad baranaysa alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdi sifaadka ilaahay qaar ka wixii aad ka tiraahdid kuwa kalena waad ku amranta inaad martid haddaad sifaadka qaar ka mid ogolaatay alcilmu walqudratu walsamcu waliraadatu walxayaatu haddaad ogolaatay oo aad tiri sifaadkan ilaahay baa iskale kuwa makhluuqana ma shabahaan tana sidoo kalean leena wax ishkaaliyaana mari sifadan in la sheegay bani aadam inay leeyihiin macnaheedu ka dhalan mayso ilaahay tiisuna inaysiba sidaa ogeed waan waxaan sheegnay ilaahay sifaadkiisa markay culummadu ka waramayaan waxay yidhaahdaan waa ihbaat in lala yimaado horta la sugo ayadoon la tashbiihinaynin ayadoon la tashbiihinaynin sifadan ilahay waad u tan makhluuqan u ekaysiin mayse ihbaatun bilaa tashbiih iyo wa tanziihun adoo waxa weeyaan ilaahay ka nasahaya xumaato iyo makhluuqa inuu u egyahay bilaa tacdiil adoon sifadii diidayno gaashaanka u daruuraynin marka tanziih ilahay waxaa tidhahda makhluuqiisa inuu meel ka shabaho waa ka nasahay uma eka ma shabaho sifaadkiisu waa sifaat khaaliq weynan waa kuwa makhluuq jahanaba marka dadkaa lagu gurayaa mutaystay waxay leedahay way hadlaysaa hal mimasiid maxay ku hadlaysaa macarab bay leedahay ma lisaan bay leedahay maxaa adiga ku geliyey soo hadli mayso soo nebigu ma oran muslim kuma qorna qur waa ku qoran tahay garo hal min masiid soo aayad qur oo suuratu qaaf ku jirta maaha hal min masiid wa taquulu hal min masiid way hadlaysaa marka ayib ilaahay baa marka rabulcize ah lugtiisa dul saaraya waxay yidhaahdeen ilaahay baa lugtiisa dul saaraya macnaheedu soo ma aha ilahay baa cadaabkii lugta war baddaa maxaa ku geliyey wareerka intaa la eeg iyo taswiishka iyo arrimaha noocaas iyo fikraddaa maxaa ku geliyey lafdiga nabi moxamed uu kuu sheegay wuu dul saaray maxaad u diidi markaasay buuxsamaysaa ilaahay baa buuxinaya way isu soo dumaysaa markaasay leedahay ilaahu bas waan buuxsamay ilaahay baana horey ugu ballanqaaday oo cadaabkeygii baa tahay anaa ku abuurtay waxaana kuga cadaabayaa ruuxii aan doono jannoy adna naxariistaydii baa taho ku abuurtay ruuxaa rabaan kugu naxariisan labadiinnuna waxaad igu leedihiin mid walba inaan buuxiyo waa buuxinaya marka jannaduna waa buuxsamaysaa naartuna waa buuxsamaysaa naartuna waa buuxsamaysaa marka waa sifa ilaahay sifaadkiisa ka mid a ah. sifo rijli hadii la yidhaahdo iyo qadam hadii la yidhaahdo labadaba xadiidku waa ku soo arooray waxa weeye waa sugaynaa ma diidayno makhluuqatooda u ekaysiin mayno ma shabahayno meel aysan jilahayn u leexin mayno marka waa sugaynaa inagoo ka nasahayna ilahi subxana wa tacaala inuu makhluuqa meel ka shabaho wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbi ajmaciin